alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay asalka labaad ee ka mida ah usuusha saddexda ah asalka labaad muxuu ahaa haye macrifatu diin اlislaami min adilla addiin macaanida ay luqada ku leedahay haye aljaza walxisaab والشhأن والطاacة والذul والانقiyaad والmulk والxukm والsيرة وma yudan bه وغayra ذalik اصطiلاaxan maxay culimadu ku qeexeen وضع إلaahiy saaئq لذوي العqول باkhtiyaarihim إlى الخayr culimada qaarkoodna waxay dhahdaan waa الطاacaة الdaaئmة aacada joogtada wey shekh iسلام iبن تيمية wuxuu wdiin الxaq huwa طاacaة الlahi وعibaadatه الإسlاam luغatan waa maxay haye fadل الdخul في الsilm شharcا islaamku muxuu uqeybsamaa شharcا haye muxuu uqeybsamaa horta islaamku ususkiisa maaha alislaam muxuu uqaybsana haye fadl a haye ya haye haye alislaam alcaam alislaam alkhaas alislaam alcaam waa maxay haye ya alislaam mushtarak bayn alambiya marka waa maxay xaqiiqadiisu waa kaa uu sheegay musanifku alistislaamu lilahi bاtawxiid walinqiyaadu lahu bالطaaca walbara'aةu min ashirki waahli islaamkii caamka ahaa alislaam alkhaasna waa maxay haye addiin aladi anzalahu اllahu calى cabdihi warasuulihi maxamed aleyhi salaatu wasalaam ayaa si gaara islaam loo yidhaahdaa marka diinta lasii dhex joogana maxaa si gaara islaam loo yidhaahdaa marka diinulislaam lagu sii dhex jiro aye alacmaalu aahira acmaasha daahirkaee dada kale u muuqanaysa arkaan oo kale waata islaam lagu magacaabay waayo alislaamu yaquumu calaa alaaati usus sida ka muuqata tacriifka musanifka saddex aasaas buu islaamku ku taagan yahay oo haddii la waayo aanu islaam jirahayn alawal aye fadl alesh may maraatibtii maaha su-aashu martabatu alislaam ayaa saddex aasaas ku taagan tacriifkun dib waag alistislaam lilahi bitawxiid walinqiyaadu lahu biaaca walbaraatu min ashirki wa ahlih tacriifkaasi ku jira waad mahadsanta haye alistislaam lilahi bitawxiid waa aasaaska koobaad in ilaahay la waxido qof aan ilaahay waxidini islaam uma jiro الثاني alinqiyaadu lahu bالطaaca macnaheedu waa iltizaamu الطaaca oo qofku inuu ogol yahay oo dusha u ritay inuu ilaahay adeeco maaha macnaheedu wuxuu ilaahay amray hadduu khilaafo inaanu muslim noqonayn aanu ahaanayn u gaaloobaya maaha iltizaamu طaaca loo jeeda inuu ogol yahay qofkan u diyaarsanya inuu ilaahay adeeco haye ka saddexaad albaraatu min ashirki wاlmushrikiin labaana asala baynu nidhi oo alislaamu yajmacu macnayeyn asal ahaan laba macno u jamcinaya haye fadl maa lagu boobay haye alesh alikhlaasu lilah haye alikhlaasu lilah iyo iyo alqiyaadu lilahi biaaca labadaas ayib ka saddexaad oo baraaada ah maxaynu nidhi waa natiijada iyo iyo laazimka labadaasu ka laazimaya waman lam yatabara min ashirki falaysa bimuwaxid qofkaan shirkiga ka beri noqon qowlan wacamalan waictiqaadan muwaxid maaha mukhlis ma waman lam yatabara min almushrikiin lam yanqad lilah lam yastaslim lilahi biaaca ilahay aaca uguma hogaansamin waaya waa badan tahay waktiguna weyna hayaa arkaan اlislaam haye fadl aladi bacdik a arkaan islam waa maxay ya arkaan islam baa rabaa islaamka arkaantiisa shan wey shahadatu an laa ilaha ila allah ana maxameda rasuulu iqaamu salaa waitaau zaka wasoomu ramadaan waxaju beyt illah waay waxaa la karaa su-aal su-aashaasi waxay tahay waajibaadka islaamku way ka badan yihiin shantan waxyaabaa islaamku waajibiyey maxaa shantan loo yidhi arkaan waayo culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa arkaan loo yidhi liannahaa liannahaa adharu shacaa'ir اlislaam waajibaadka islaamka ayay u muuqasho badan yihi lakiin shekh iسlاm ibnu taymiya raxima الlahu tacaala wuxuu yihi sida saxdii waxa weeye nebigu alayه الsalaatu wasalaam markuu diinta sheegay oo uu ku sheegay inay tahay istislaam اlcabdi lirabihi muطlaqan addoonku rabbigii inuu isu dhiibi u hogaansamo taa waxaa ka dhashay qof walba inay waajib ku tahay inuu ilaahay caabudo oo biikhlaas uu ku caabudo shantani markaa maxay la gaar yihiin waa shan qof walba waajib ku ah ama waajibaadka kale ama waa fardu kifaaya sida jihaadkii alamru macruuf anahy can lmunkar iyo waxa lamidka ah ama waa arrimo xaaladaha qaarkood waajiba ama dad gaara ku waajiba sida dee deyntii oo kale in la bixiya waa waajib lakiin dad oo dhan waajibkuma deyn laguma wada laha wakadalika waxa weeyaan Eh, wixii cid laga dhacay ama laga xaday in loo celiyo xuquuq aadamiyiin oo barh qaar ka mida ah ku waajibaya kuwo kaloo waajibay laakiin shantan waa la wadaagaa mukalafiinta o dhan bay waajib ku yihin xaalad walbana waa waa waajib wey ruknka koobaad ee arkaan islam waa shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuul marka shahaadadu waa shahaadataan shahaadatu an laa ilaha ila allah iyo shahaadatu ana muxamada rasuulullah haddana labadaa rukun qura ayaa la yskaga dhigay maxaa loo kala qaadi waayo mid walba rukun gooniya looga dhigi waayo maadaama ay shahaadataani yihiin waxaa looga dhigi waaya liana kula waaxidati minhumaa mustalzimatu lilukhra talaasum baa ka dhexeeya way isku xidhayn oo wax kala hari karaanay ahayn mar haddaanay kala hari karina shay qura iskaga dhigan yihin aliimaanu billah ystalzim alimaana birasuul ilaahay in la rumeeyo waxaa ka dhalanaysa in rasuulkan la rumeeyo yani rumaynta ilahay waxay waajibinaysaa rasuulkan in la rumeeyo waayo dee ilaaha qofkuu leeya waa rumeeyey ayaa rasuulka soo diray oo rasuulkiisi inuu yahay sheegay marka qofku ma noqon karo qof ilaahay si saxa u rumeeyey ilaa rasuulkan u rumeeyo walimaanu birasuul ystalzim alimaan bilmursil rasuulka rumaynta la rumeeyan waxaa ka dhalanaysa ka laaimaya dee allihii soo dirayna in la rumeeyo taasi waa mid inamaa jucila rukna waaxida maca anahmaa shahaadatan lأna kula waaxidati minhuma tastalzimu alأkra sababta labaadna waxay tahay lأna صxaة اliimaani wاlacmaal mutawaqifat calى taxqiiqihima iimaan iyo camaltoona ansixima ilaa labadaa la wada xaqiijiyo oo dee camal kasta waxaa shardi u ah alikhlaas oo shahaadatu an laa ilaha illa allah ay tusisay iyo alitibaac oo shahaadatu ana moxameda rasuulullah ay tusisay sababta u kala hadhayna markaa waa taas shahaadatu an laa ilaha ila allah macnaa shahida waa maxay shahaadatu fi lugati alcarab waa alcilm shahaado waa la dhaha cilmiga walqowl walbayaan walkitaaba intaba shahaado waa la dhaha oo marka la leeyahy shahid allah ee calima allah wey iyo kataba allah shahid allah bimacnaa kataba allah muadinku markuu leeyahy ashhadu an laa ilaha ila allah ama dadkuba macnaheedu aclam waxaan ogahay wa ubayin wa aquul waan caddaynayaan odhanaya macaanida shahaadada fi lugat alcarab waxaa ka mida sharcigana ay ugu soo aroortay alqada walxukm walilzaam marka leeyahy shahid allahu bimacnaa waxay koobsanaysaa qada wa xakam wa alzam wuxuu xukumay oo dadka ku ilzaamiyey lihada ibn اlqayim wuxuu yihi wacibaaraat الslfi fi shahida taduru calى اlxukmi wاlqaضاء wاlclaami wاlbayaani wاlإkhbaar soo kooboo shahaadatu an laa ilaaha ila allah macanaheedu waa maxay ma macnaa shahaadatu an laa ilaha ila allah shahaadatu an laa ilah macanaheedu waxa weeye alikbaaru bitawxiid illah ilaahay tawxiidkiisa qofku inuu ku waramo alikbaaru bitawxiid illah waa ikhbaar iyo waram markhaatigu wixii uu markhaatiga kaanu sheegaya u dadka ugu waramaya soo alikhbaaru bitawxiid illaah can cilmin wa ctiqaadin lisixati warankaasi oo kasoo fulaya cilmi waxaanu ku waramayo uu leeyahy iyo ictiqaad uu ictiqaadsan yahay saxnimadiisa markaa marka leedahay ashhadu an laa ilaaha ila allah waa maxay waa aquul wa aclam wa actaqid annahu laa ilaha ila allah waxaan leeyahay oan garanaya oan ictiqaadsanahay an laa ilaha ila allah ay an laa macbuuda bixaqin ila allah idan shahaado waxay koobsanaysaa qowl cilmi iyo ictiqaad ayay koobsanaysaa oo ashaahidu bilxaq laabuda an yakuuna caalima bilxaqi muctaqida lisixatihi qaa'ila bi markhaatiga xaqa ay dee waxaanuu ka marag furayo waa inuu garanayo inuu sax yahay inuu ictiqaadsan yihi waana inuu yidhaahdo dee oo maraggii u fura markaasuu shaahid noqonaya ila i ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun oo shahaada bilaa cilmi shahaado saxa maaha ida jaءaka almunaafiquun qaluu nashhadu inaka larasuul lah wallahu yaclam inaka larasuul wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ay fi shahaadatihim waxaanay ictiqaadsanayn bay afka ka leeyihin ma laa yactiqiduuna sixatahu yaquluuna biafwaahi ma laysa fi quluubihim wa min annaasi man yaqulu aamana biاllahi wa biاlyowmi اlaakhir wma hum bimuminiin marka shahaado maxay koobsanaysaa cilmi ictiqaad iyo ihbaar waa takalum bima yashhadu bih ashhadu an laa ila illa markaa macnaheedu waa maxay aclamu waactaqidu wa aquulu annahu laa macbuuda bixaqin ila allah macnihiisu waa sidaas intaa dabadeed musanifku raxima allahu tacaala wuxuu bilaabay inuu sheego adilada arkaan lislaam wuxu uhi fadaliilu shahaada ay addaliilu calaa wujuubi ashahaadati lilahi bitawxiid daliilka tusinaya ilaahay in tawxiid loo qiro oo looga markhaati kaca inay waajib tahay qowluhu tacaala way qowlka ilaahay uu yihi shahid allahu shahid allahu macnaheed waa maxay ay qada allahu wuxuu ilaahay waa xakam wuxuu ilaahay xukumay wa aclama khalqahu khalqigiisana uu ogeysiiyey markaa shahid allahu ay xakama allahu wa bayana allahu likhalqih wuxuu ilaahay xukumay khalqigiisana u caddeeyey annahu laa ilaaha macbuud inaanu jirin yastaxiqu lcibaada cibaadada xaqu leh ilaa huwa isaga mooyaane ay anahu laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ila huwa wlmalaaikatu ay kadalika washahida almalaaikatu kadalika bima shahida allahu linafsihi min tawxiidi malaaigtuna saasoo kale waxay sheegeen shahida almalaaika bimacnaa calimuu wa ictaqaduu wa akhbaruu anahu laa ilaha ila allah washahida ululcilm ee shahida asxaabu lcilmi bidalika ayda dadka cilmiga u saaxiibkaane taasa iyaguna qireen qaaiman oo xaal markaa waxaynu ka xaalayn karnaa lafduljalaalaha waana sida fiican xaalo uu yahay ilaahay mid ku taagan bilqisti ay bilcadli fi jamiici alaxwaal oo ilaahay inuu xukumo inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay waa xukun cadaalad laa ilaaha ilaa huwana waa tawkiid laa ilaaha macbuud xaqii ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane intaa dabadeed ilaahay wuu is-ammaanay wuxuu ihi laa ilaaha ilaa huwa alcasiiz weeye ilaahay bimacnaa almutasim bijamiici sifaat alkamaal algaalib aladi laa yuqlab waa ka sifaat lkamaal oo dhan ku sifaysan cid walba ka adag cid ka adkaan kartaana aanay jirin اakiimu weyaan ilahay waa mid falsuuban biaqwaalihi wa afcaalihi sharcihi wa qadarih oo wuxuu ilaahay yiraa iyo wuxuu sameeyo iyo wuxuu xukumo qadar ahaan iyo sharci ahaan intuba waa wax sidii habbooneyd u dhacay oo kasoo fulay e, cilmi iyo xikmad marka e, aayaddu halkay naga tusinaysaa shahaadatu an laa ilaha illa inay waajibtay waxay naga tusinaysaa dee ilaahay baa subxaana wa tacaala markhaati ka noqday sooma annahu laa ilaaha ila allah wallahu subxaana wa tacaala xakamun cadlun waa xaakim caadile ilaahay marka waxa ilaahay u xukumay waa wax waajibo weeye ee addoomaha ku xukumay wa macnaaha buu uhi laa ilaha ilaa macnaheedu laa macbuuda weeye mid la caabudo oo bixaqin xaq lagu caabudaa mawjuudun mid jira maaha ama kaainun ma ahaan ila allahu ilaahay mooyaane ay macnaa shahaadata an laa ilaha ila allah walaa macbuuda yastaxiqu alcibaadata ila allah mid la caabudo cibaado xaqu lihi ma jiro allah mooyaane kul اmacbuudaat min dunihi baila lannaha cubidat bigayri xaqin cid kastoon ilaahay ahayn oo la caabudayna caabudistaasi waa bail waayo maxaa lagu caabuday xaq daro ila in la caabudo xaq uma lehe iyagu ilaahay xaq ugu leey inay ilaahay caabudaan ilahay unbaa xaq u leh in la caabudo musanifku raximah llahu tacaala tafsiirka uu saaray laa ilaaha ila allah waa tafsiirka xaqaha ah ee kitaabka iyo sunnaha iyo aqwaalu salaf iyo luqat lcarab luqada carbeed ee qur-aanku uu ku soo degay nebiguna uu ku hadli jiray ay tusisay macnaha kelmaddani waa ihbaatu istixqaaq illahi lilcibaada wa bayaani bulaani cibaadati hayrihi waa in la sugo inuu ilaahay cibaado xaq u leeyahay isla markaana la sugo cibaadada cid kale la caabudaa inay baail tahy suu musanifku sheegi doonaa hadal kelima murakaba min nafyin wa ihbaat kelmaddan waxay ka kooban tahay diidmo iyo sugid ama nafyu fahuwa laa ilaaha oo macnihiisu yahay nafyu lilaahiyati cama siwa allah macbuudnimo xaqa in loo diido cidda ilaahay ka soo hadhay oo dhan ihbaatkuna waa ila allah waa ihbaat lilaahiyati lilah waa macbuudnimada xaqa ah in ilaahay subxaana wa tacaala loo sugo kelmaddan inuu macnaheedu sidaa yahay adilada tusisay waxaa ka mida qowl اllahi tabaaraka watacaala dalika biana allaha huwa alxaqu wa anahu yuxyi اlmowta wa anahu calى kuli shayin qadiir wa qowluhu dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana ma yadcuuna min dunihi اlbaطilu wa ana allaha huwa alcaliy اlkabiir labada aayadoodba waxay ka midaysay dalika biana allaha huwa alxaq ay allahu allah khaaliqa ahi huwa alxaq ay almacbuud lxaq wey waa macbuudka caabudistiisu ay xaq tahay hada macna laa ilaha ila allah saas ayay aimadu ku fasireen ama in la ihahdo laa ilaha illa macnaheed waxa weyaan laa ilaha mawjuudu ila allah de laad waxaynu garanaynaa waa naafiya liljinsi watacmalu camala ina sooma ilaahna waa isamkeedii laa ilaaha khabarkuna waa muqadar waa la qadaraya waxa la qadarana waxaa ugu saxsan xaqun laa ilaha xaqun ila allah ama baba la geli hahda bixaqin waa isku mid marka maxay noqonaysaa kelmadii laa ilaaha xaqun ila allah bay noqonaysaa waana sida aayaddu ay tusisay taqdiirka in xaq la qadaro culimada rajaxday waxaa ka mida ah zarkashi ashaafici risaaladiisa macna laa ilaha ila allah in la qadaro mawjuud oo la idhaahdo laa ilaaha mawjuudun ila allah wa kayru saxiix taas ilaahay mooyaane ilaah kale ma jiro in intaa la idhaahdo waayo dee ilaahyo kale way jiraan oo baatila hadalkaana dee kuma jirto in xaqnimada ilaahnimada ilaahay la sugay baatilnimada ilaahyada kuwa kalena in la diiday kuma jirto wujuud unbaa laga hadlay sooma ilaah kale ma jiro ilaahay mooyaane dee wuu jiraa ilaahyo badan baa jira dee qur-aankaaba sheegay ajacala alaalihata ilaahan waaxida maxalu nisaac bayna arusuli wlmushrikiinna muu ahayn fii wujuudi ilaahin aakhara rususha iyo mushrikiintu iskumay hayn ilaah kale ma jiraa mise ma jiro ee waxay isku hayeen fii kowni alaaliha gayr illaahi xaqan ilaahyadan kaleen ilaahay ahayni xaq ma yihiin mise xaq maaha waa baail rusushu waxay lahayn waa baail ilaahay un bay ilaahnimadiisu xaqta kuwana maxay lahaayeen ilaahayna ilaahnimadiisu waa xaq kuwana ilaahnimadooda waa xaq bay lahaayeen oo iyaga laftooda waynu caabudaynaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa ayib in macnahaasi la fahmo aad bay muhim u tahay iyo waxa la qadarayo laa ilaha illa allah macnaheeda in la fahmaano waxay ku xidhan tahay in ilaah macnihiisa la fahmo waa asal ka mida usuusha tawxiid اlcibaada fahmu macna اlilah wa fahmu alfarqi bayna alilah wاlrab ilah iyo rab macnaha udhexeeyana in la fahmo waayo dadka islaamka ku abtirsanaya ee shahaadanaya baabkan towxiid ulcibaada ku khaldamay ee weliba ku doodaya nasha'a khalatuhum min cadami fahmi fahmi macna alilaah khaladkoodu wuxuu ka abuurmay uu ka dhashay ilaah macnihiisa inaanay fahmin marka alilah macnihiisa in la fahmaa aad bay muhiim u tahay waana labada qodobe kitaabka la kitaab alcibaada labada mujaladooda alimaam almucallimi uu qoray cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi uu ka hadlayo macna alilaah iyo macna alcibaada haddii labadaa la fahmo macna lilah iyo macna alcibaada baabkan wuu kuu baxaya lakiin haddaad labadaa fahmin baabkan kuu bixi maayo alilaah horta luqada carbeed ila wuu ku jireeyey carabi maxay ilaah u taqaanay ilah ma khaaliq u taqaanay carabi iyo maalik iyo mudabir iyo maya alilah fi kalaam اlcarab waa maakuud min alaha yalahu ilaahatan wa uluhatan oo carabi alaha bay odhan jirtay bimacnaa cabada maca alxubi walkhawfi wاraja wuu caabuday caabudis ku dhisan jacayl baqe iyo rajo alaha yalahu ilaahatan wauluhatan ibn manduur kitaabkiisa lisaan lcarab wuxuu ku yihi alilaahu allahu caza wajal kulu ma اtukida min dunihi macbuda ilaahu cinda mutakidihi idan ilah muxuu ku fasiray cidda la caabudo oo cidda ilaahay caabudaana ilaahay bay ilaah u yaqaanaan inay caabudaan awgeed ayay magaca ilahay ugu yeedhayaan kuwa waxyaabo kale caabudaana waxa ay caabudaan bay ilaah ku ilahna macnaheedu waa macbuud maluuh kii la caabudaye zajaaj kitaabkiiga tafsiru asmaa ilah xusna isna wuxuu kuui macna qawlina ilaah inama huwa aladii yastaxiqu lcibaad wahuwa allahu tacala almustaxiqu laha duna man siwa azajaaji isna wuxuu le kitabka o ishtiqaaqu asmaa ilah failah facaal bimacna mafcuul kaanahu maluuh ilah marka waa maluuh ey macbuud dabaqadii carbeed ben weli ku jira gabayada culimadu soo qaataan waxaa ka mid a ah ruba ibnu cajaaj gabaygiisa lilahi daru lhaaniyaati waxaa ku jirtay sabaxna wastarjacna min taalihi min taaluhi ay tacabudi culimada markaa ilah inuu bimacna macbuud yahay gabaygaa u daliishada waxaa ka mid a ah ibn faris fi mucjam maqayisi allua alcarabiya waa tusaalayaal aimatuluqa aynu kasoo qaadanay inuu ilaah fi luqati lcarab yahay bimacnaa almacbuud culamaau ashariica watafsirna sidaa way yidhaahdeen ibnu jariir wuxu uhi waama taawiilu qowli llahi tacaala dikruhu allah fainahu calaa macnaa maa ru'ya lana can cabdillahi bni cabaas huwa aladii kulu shay allah macnihiis waa maxay yalahu ay yacbuduhu kulu shay wayacbuduhu kulu khalqi kadalia qataada sidaa yihi wahuwa ladii fi samaai ilah wa fi lardi ilah qaala yucbadu fi samaa wa yucbadu fi lard saxaabadu ridwaan ullahi calayhim siduu sheegay mucallibi waxay fahamsanaayeen laa ilaaha ila llah macnaheeda iyo in ilaahay tawxiid lagu caabudo shirki aan la samayn inay isku mid yihiin saasay oo laa ilaha illa macnaheedu yahay ilaahay baa kelidii cibaado xaq u leh shirki in la sameeyaana ma banaana qolooyin fara badan oo baabkan ku lumay lumistooda waxaa sabab u ah tafsiirka ilaah siiyeen fasaruu ilaah bitafsiirin lam tadulla calayhi luqat walaa qur'aanu walaa sunnat walam yarid fi kalaami salaf oo ilahay maxay ku fasiraan shaacirada mutaakhiriinta ah waxay yidhaahdaan alqaadiru cala alikhtiraaci waxdahu waa ka kelid inuu xal abuuro awooda oo laa ilaha illa markaa macnaheed waa maxay laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah saasay ku fasireen qaarna waa kuwa khalqiga u celiye laa khaaliqa ila allah iyo laa maalika ila allah iyo saasay ku fasiraan baqdaadi oo ashcari ah abulxasan baabu qowlka u nisbeeye wuxu uhi wakhtalafa asxaabuna fi macna alilah faminhu man qaala inahu mushtaqun min alilaahiya wa qudratuhu cala ikhtiraci alacyaan oo ikhtiyaaru abilxasan alashcari waxaa lamid ah isna shahrastani oo ashcariyada ka mida ah, oo akhasu wasfi lilah huwa qudrat cala ikhtirac buui ifada ugu khaasaysana ilaahay uu leeyahay falaa yushaariku fii hayru cidina la wadaagin waa inuu awood kelidii u leeyahay in wax ikhtiraco oo abuuro waman abata fiihi shirkatan faqad abata ilaahay raazi laftiisuna sidaasi ay sanuusi caqiidadiisa mashhuurka la dhaa sanuusiya ee ashcariyadu ay akhristaan isna wuxuu yihi wayajmacu macaani hadi lcaqaaid kuliha laa ilaaha ila allah muxamadu rasuul lah id macna luluhiya istiqnaau lilah can kuli ma siwaah wiftiqaaru kuli ma cadaahu ilayh uluuhiye macnaheed waxa weeye inuu cid walba ka maarmo cid walbana isaga u baahantah baahanaha loo baahan yahay laa ilaha illa macnaheed waa sidaa ayay idhahdeen oo laa ilaaha laa mustaqniya can gayrihi walaa muftaqira ilayhi kullu axad ila allah mid cid walba ka maarmay cid walibana isaga u baahan tahay ma jiro ilaahay mooyaane daxlaan baa ka mid a addurar saniya fi raddi cala alwahaabiya buu qoray kitaab la dhaa magacaa kuwa aadka u faafiyey buu ka mid ahaa waayo xaramku fadhiyi jiray xujaajtu u xambaarin jiray dacaayadda dacwatu tawxiid uu dacaayadeynaya kitaabkiisuna wuxuu muday in la dhaha addurar sayi'a durar saniya maaha waa durar sayia ah wey waayo dadka ahlu tawxiidkaabu dhalaacaynayaa mushrikiintiina u difaacaya saasuu ku fasiray wuxu ui almacluumi ana man aqara birububiyati faqad aqara biluluhiya id laysa rabu hayru lilah waaba isku mid unbu hi rabbi iyo ilaah qofka ilahay rabbinimadiisa qiraa ilahnimadiisana uu qiray markuu hadduu qofku idhaahdo laa khaaliqa ila allah laa qaadira cala lاkhtiraaci ila allah laa mustagniya can gayrihi ila allah laa axada yaftaqiru ilayhi kulu axad ila allah khalaas ilaah ilaahnimadiisina u qiray markay ilaah saa ku fasireen laa ilaha illana sida ay u fasireen waxay dhahan qofku mar hadduu ilaahay rabbinimadiisa qirsan yahay hadduu dad dhintay baryo iyo hadduu kuwa nool baryo iyo hadduu jin baryo iyo hadduu jin u qala iyo hadduu u nadro iyo jamiic cibaadaat xataa qaarkood ay ka gaadhsiiya xataa hadduu u tukado kufrii maayo shirki maaha waxaasi waana macno baaila asalka halka balaalkaasi uu ka yimina waxaan filay inaad fahamteen taxriifka macna laa ilaha illa ay ku sameeyeen oo ka dhashay ilaah macnaha ay ku fasireen qur-aanka haddaad eegto mar kastoo ilaah la sheego wuxuu sheegaya inuu yahay yani macbuudka xaqa lagu caabudo ama baila lagu caabudo ajacala alaalihata maxaa asnaamta aaliha loo yidhi lanna waa macbuudaat wain cubidat bibail wacbud llaha kii kelidii caabuda lahaa magaca ilaah baa loogu yeedhay sooma marka waa macbuudka waxay yidhaahdeen ahl mushrikiintii waxay u kufriyeen sifaadkii rabbi bay cid kale siiyeen oo khaaliq kale inuu jiro maalik kale inuu jiro mutasarif kale inuu jiro mukhtaric kale inuu jiro ayay aamineen taasay mushrikiin ku noqdeen haddaanay taa aaminsanaan lahayn oo ilaahay ay rabbinimadiisa uu la gooniye ay qirsanaan lahaayeen waxaan kale ay sameynayeen mushrikiin kumay noqdeen qubuuriyiinta mutaakhiriinta ina halkay ka duulaan waa halkaas wey waxay leeyihiin ilaah macnihiisu waa bimacna rabbi un alkhaaliq almalik almudabir taasina waa baail ilaah iyo rabbi way dhacdaa in midka kale meeshiisa la isticmaalo laakiin aslulmacna way ku kala duwan yihin oo ilaahna fi luati lcarab wa bimacna maaluh almacbuud arabuna de waa inagii soo marray min atarbiya buu ka yimi oo khalqi iyo ixsaan iyo macno kalu isaguna ka warramaya laba magacoo isku mida maaha laa ilaaha buu yidhi wuxuu ka warramayaa markaa inay laba rukun marka e, fanafyu laa ilaaha wey ama laa ilaha taqul waxaad odhanaysaa ama yaquulu qofku waxa odhanaya laa ilaha ay laa macbuuda naafiyan xaalo uu yahay mid diidaya jamiica maa yucbad min duun illah wax kastoo la caabudan allah ahayn wayaquul wuxuu odhanaya ila allah muhbitan xaalo uu sugaya alcibaadata lilahi uu sugaya waxdahu laa shariika lah waxdahu xaalo u kelidii laa shariika mid shuraaka laah lahu isaga aan u sugnaan fii cibaadati cibaadati shuraaka kula ah laa shariika lahu si aanu shariik ugu sugnayn fii mulkihi maamulkiisa iyo tasarufkiisa ama milkihi lahaanshihiisa labadu waa lagu fasiri kara marka labadaa rukun bay leedahay laa ilaha illa allah towxiidkuna waa aljamcu bayn nafyi walibaat waa in labadaba la kulmiyo oo nafyu ilaahiyati gayr illah ama nafyu istixqaaqi gayr illahi lilcibaada ilaahay cid aanay cibaado xaq u leedahay waa in la diido ibaatkuna waa ibaatu istixqaaq illaahi alcibaada waa in la sugo inuu ilaahay cibaado keliyadii xaq u leeyahay labadaasoo laysu geeyay baa towxiid lana towxiidku sidiisaba waa macna alxasri baa ku jira waa cid baa wax lagu koobaya ciddaan isaga hayna waa loo diidaya ibaat kui towxiid maaha allahu macbuudun haddaad tidhaahdo intaas tawxiid maaha way dee diidi maysa inay cid kalena macbuudtay nafyigo qurina tawxiid maaha oo haddaad tidhaahdo waxa weeyaan laa ilaaha ilaahay subxana watacaala ilaahnimadiisa xaq ahayd iyo tii kale labadiiba waa diiday tawxiidku waa maxay waa aljamcu bayna anafyi walibaat waa inaad labada kulmisood tidhaahdo laa ilaaha ila allah waa inaad tidhaahdo tafsiruhaa buu i laa ilaa tafsiirkeedu aladii tafsiirkaasoo yuwadixuhaa ay yubayinuhaa yufasiruhaa laa ila ila tafsiirkeeda mashaabta ila tafsiirkeeda caddaynaya ee sugaya macnaheedu inuu yahay ihbaatu istixqaaq illahi lcibaada waxda wabutlaani cibaadati man duuna wa qowluhu tacaala ilaahay uu yihi waid wadkur xus id waqti qaala uu yihi ibraahimu liabiihi aabihi azaru ku yidhi iyo wa qowmihi dadkiisii inanii anigu baraaun ay baciidun mid ka fog baan ahay oo mubqidun u cadhaysan oo nacsan mima tacbuduun waxaanad caabudaysaan baraaada dee noocyadeedo dhan baa soo gelay albara alqalbiya walisaaniya baraat ljawaarix ila ladii allihii mooyaane faaranii ee ibtadaa khalqi abuurkayga bilaabay fainii acbudu allaha ah cibaadadiisa beri ka noqon maayo waan caabudaya wa jacala wuxuu ka yeelay ibraahim ha oo ah laa ilaha ila allah kelimatan buu ka dhigay baaqiyatan baaqi ku ah ilaa yowmi alqiyaama fii caqibihi ay fii naslihi wa duriyatih tafiirtiisa mid baaqi ku ah ayuu ka dhigay nabilah ibraahim aayaddan waxay tusinaysaa ana almushrikiin aladiina khaaabahum ibraahimu kanuu yacbuduuna allah walakin yacbuduuna macahu hayra mushrikiintu uu nebi ibraahim la hadlayay ilahay way caabudi jireen istinaagaana taa tusinaya oo wuxu uhi waxaad caabudaysaan beri baan ka ah deetana muxuu ka soo reebay allah oo haddaanu istinaagaas samayn lahayn allahna inta uu ka beri noqday buu geli lahaa asalna istinaaga waxaa asal ah inuu yahay muttasil oo mustanaha iyo mustanaa minhuga ay yana waxaa laga hadlayo ay wadaagaan haddii la waa istinaa munqaica oo waa kala duwan yihiin oo waxaa laga hadlaya ma wadaagaan taasi daliil bay u baahanaysa waa khilaaf asli wey marka cibaadada ilaahay caabudeen waxba may tarin waayo liannahum lam yuwaxidu llah walam yufrid llaha bاlcibaada ilahay may keliyeeno cibaadada kumay gaar yeelin aayadan wajacala kalimata baaqiyata fii caqibihi kalimata tawxiid buu ka dhigay mid baaqi ku ah duriyadiisa macnaheedu waa maxay yanaa laa yucdamu min duriyati ibraahim man yacbud allaha bitawxiid duriyadda nebi ibraahim laga dhex waayi maayo kuwo ilahay tawxiid ku caabuda arintaasuu sabab u noqday nabiylahi ibraahim in mar walba tafiirtiisa laga helo kuwa ilahay towxiid ku caabuda waxaanu ku sababay laba arimood arinka koowaad wasiyatu liduriyati btamasuki btowxiid sida aayadaha qur-aankaa ku cad tafiirtiisa muxuu u dardaarmay inay ilaahay waxidaan arinka labaadna waa ducaauhu rabbahu an yuslixa lahu duriyatah oo baryadu ilaahay ka baryay inuu ilaahay duriyadiisa u islaaxiyo aa nebigu lahm ui ducaau abi ibrahim baanay lacalahum yarjicuun ay lacala daaliina minhum yarjicuuna min ashirki ila tawxiid oo dee duriyaddii nebi ibraahim ma wada toosna abu jahl iyo abulahabi oo min duriyati ibraahim haddana mushrikiin bay ahaay macnuu ma aha dhammaantoodba waa ahlutawxiid qof kastoo ibraahim ka farcan lakiin macnuu mar walba cid ahlu tawxiida duriyadiisa laga helaya wajhu dilaalat laaya cala lmaqsuud waa maxay aayadani tawxiidkay fasiraysaa buui musanifku soo ma dee tawxiidku horta muxuu ahaa ihbaatu istixqaaq alcibaadati waxdahu wa cibaadati man siwaa soo laa ilaha macneedu saamu ahayn in la sugo inuu ilaah quri cibaado xaqu leeyahy cid kale in cibaado xaqu leedana la diido dee aayadduna intaasay tusinaysa oo tawxiidka ilaahay uu ku ammaanay nabiyulahi ibraahim waa maxay inanii baraaun mima tacbuduun taasi waa laa ilaaha bay la mid tahy oo laa ilaaha markaad leedahay tatabara min kulli macbuud macbuud oo dhan baad ka beri noqonaysa ila aladii fataraniina maxay la macno tahay ila allahu bay la macno tahay marka aayaddu intii ay tusisay limatu tawxiid bay tusinaysaa facabara can macna laa ilaha biqowlihi inanii barau mima tacbuduun wacabara can macna ila allah biqowlihi ila aladii fataranii taasina maxay noo cadaysay laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay albaraau min cibaadati kulli man siwa allah mid kastaoo la caabudoon allah ahayn caabudistiisa in laga beri noqdo laga fogaado baail in inta la ictiqaado waa ikhlaasu lcibaadati lilah cibaadadana ilahi subxana wa tacaala aayaddan waxay tusinaysa saynu sheegnay mushrikiintu inay ilaahay caabudayeen kuwo kalena ay la caabudayeen walihaada baanay cibaadadoodii aanay anficin waxaa kale tusinaysaa cilatu istixqaaq illaahi an yufrada bilcibaad ilahay muxuu ku mutaystay kelidii la caabudo macbuudaadka kalena ay ku mutaysan waayeen cibaado waa infiraaduhu bilkhalq soo abuurista lama gaaraa ilaahay dee cibaadadana markaa inuu la gaar noqdo munfaridun bilkhalqi fayajibu an yufrada bاlcibaada lihaada baa ilaahay adilada uu ku caddeeyo cibaadatu hayri inay baatil tay maxaa ka mid a kuwaas inaanay waxba abuurin faman yakhluqu kaman laa yakhluq ta labaad altawxiidu laa yaxsul bicibaadati illahi maca cibaadati hayri ilahay baan caabudaya cid kale waan la caabudaya taasi tawxiid maaha inamaa yaxsulu bicibaadati illahi waxdah tawxiid wuxuu ku xaasilay in ilah qura la caabudo watabaru'i min cibaadati hayrihi berina laga noqdo cibaadada cid kale la caabudayo inanii baraaء mima tacbuduun ila اladii faطranii wallahu aclam salى اllah alى nabiyina mxamed hadi tarkiiziya macna اlah fi lugaة اlcarab wa fi اlqur'an wa fi الsuna wa fi kalaami alculamaء waa qadiya muhima jiddan waayo waxay doonayaan kuwa khuraafiyiinta ee qubuuriyiinta ah ee waktigeennan joogayo kuwo ka horreeyo ay ku dayanayaanba inay laa ilaaha ila allah taxriifiyaan oo ay ka dhigaan qiris la qirayo ilahay rabbinimadiisa qofka ilaahay rabbinimadiisa qiraana khalaas inuu muwaxid yahay waxaas kale uu samaynayo o dhami aanay shirki noqonahayn mar haddaanuu cid kale inay rabbi tahay ama sifaadkii rabbi ay leedahay mar haddaanu aaminsanayn taasina waa bail saynu sheegnay oo alala fi macna ilaah nashaa canhu alala fi macna laa ilaha ila اllah khaladka la khalday macnaha ilaah waxaa ka dhashay laa ilah illa macnaheedina in la khaldo wa nashaa min alhalai fi macna laa ilaha ila اllah alghala fi macna ashirk laa ilaha illa macnaheedii inaan si saxa loo fahmin oo lagu khaldamayna maxaa ka dhashay in shirkigii aan la fahmin oo shirkigii lagu ururiyo gebigiisaba ictiqaadu arububiya fii hayr illah in cid kale rabbi loo aamino oo wix allaalo wixii acmaal ahaayee ay in ilaah loo sameeyo oo haddii cid kale loo sameeyona shirki noqonaysay la yidhahdo shirki maaha ka waxaad arkaysa xataa kuwa magaaladeena wax ku dhiga ee maalin dhaweyd lahaa dadkan dadka dhintay baryaya waxa ay samaynayn waa xaaraan laakiin shirki maaha sababta maad sida uu sidaa u leeyahy wadaadka sidaa leh sababtu sidaa u wuxuu ictiqaadsan yahay laa ilaha illaa macnaheedu inuu yahay laa rabba ila allah oo wuxuu leeyahy kuwani qof dhintay ay baryayaan ma ictiqaadsana inuu rabbi yahay ama sifaatkii rabbi inuu leeyahy laakiin baryadan ay baryayan way ku khaldayin laakiin mushrikiin ku noqon maayaan waa ictiqaadkii daxlaan iyo quburiyiintu ay taqriirin jireen oo ilaahay kalaamkiisa iyo kalaamkii nebiga iyo kalaamu aimati salaf intaba khilaafsan oo camal oo dhan la yidhaahdo camal oo dhami shirki noqon maayo haddaad jin gowracdo adoo ka baqanaya ku weyneynaya qof dhintay haddaad u gowracdo haddaad qof dhintay weydiisato ubad ama roob aad weydiisto shirki noqon maayo ilaa inuu la socdo mooyaane inaad ictiqaadsan tahay qofkan inuu rabbi yahay ama sifaadkii rabbi inuu leeyahay kullu hada nashaa min alhalط fi macnaa alilah wa macna alcibaada marka labadaas qodob in la fahma aad bay muhim u tahay wallah aclam sal allah ala nabiyina mxamed